يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان waxaynu ku jiray inaynu tilmaanno oo sunnad ku dhigno saaxirka la adeegta shaydaanka cadowgeenna ah sifooyinkee lagu gartaa si aanu inoo khayaamaynin oo diin islaamkeenna iyo caqiidadeenna aanu inooga kharibin hadduu shaar diineed kuu soo xidho oo ay dani kaa gasho ruuxanaad u tagtay inuu saaxir yahay iyo inaanu saaxir ahayn maxaan ku kala garanayaa يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii wabacd ikhwati fi llaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa taxanihii aynu kaga hadlayno ku soo bandhigaynay daraasadii aynu ka samaynay iyo baxdigii aynu ka soo diyaarinay caalamka noloshan inagu weheliya ee jinka la yidhaahdo iyo nolosheenna raadka ay ku leeyihiin iyo waxay inala wadaagaan iyo waxa inaga dhexeeya waa darsigeenii kow iyo labaatanaad ee silsiladda taxanaha aynu kaga soo warramaynay caalamka waxaynu u soo gudbannay markaas qodobkii ahaa intee in la eg baa caalam aljin uu raad ku leeyahay sixirka iyo isticmaalkiisa iyo farsamooyinkiisa sixirku intee in la eg buu qayb ka qaataa waxaynu isla soo ogaanay haddii sixirba la yidhaahdo macallinkiisu inuu yahay jinka jinka weliba qaybta shayaadiinta ah inay sixirka macallimiintooda yihiin baynu isla soo ogaanay marka shayaadiintaa sixiroolayaasha ahi saldhigyo iyo maraakis bay ku yeeshaan bina aadmiga dhexdiisa halkaasay hawshooda ka fushadaan labadaa isweheshaday ee iskaashanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay labaduba inay shayaatiin yihiin shaydaanka sixirka baraya dadka iyo kan sixirka ka qaadanaya insiga ah labadaaba ilaahay wuxuu ku cabiray inay shayaatiin yihiin shayaatiin alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura min aljinnati waannaas intaa horeynu uga soo warrannay shaydaanka aynaan arkaynin iyo sifooyinkiisa iyo tarantiisa iyo noocyadiisa waan ka soo waranay waxaynu ku jiray inaynu tilmaano oo summad ku dhigno saaxirka la adeegta shaydaanka cadowgeenna ah sifooyinkee lagu gartaa si aanu inoo khayaamaynin oo diin islaamkeenna iyo caqiidadeenna aanu inooga kharibin hadduu shaar diineed kuu soo xidho oo ay dani kaa gasho ruuxan aad u tagtay inuu saaxir yahay iyo inaanu saaxir ahayn maxaan ku kala garanayaa waa shaandhadii iyo tirmometerkii aada ku beegaysay ama aada ku qiyaasaysay halbeega ku ahaa ruuxani ma saaxir baa mise saaxir ma ahan casharkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo tilmaanay lix iyo toban qodob ama lix iyo toban tilmaamood oo astaan u noqon kara cidda saaxirka ah saaxirku ragna wuu noqon karaa dumarna wuu noqon karaa gaalna wuu noqon karaa islaamna waa sheegan karaa haddaba ruuxan loo tegayaa inuu cilmi sixir isticmaalayo ama uu caalam aljinni ku xidhan yahay calaamado lagu aqoonsado oo aan daahba saarayn baa jira waanay badan yihiin in yaroo kooban baan markaa damcay si aad ugaga sugnaataan calaa bayina oo aan la idinka khayaamaynin diintiinna ayaa waxaan go'aansaday bal in waxyaalaha ugu muhiimsan ee ay dadka kula dhaqmaan wax inaan ka ka tilmaanno markaa qodobkii toddobiyo tobnaad baan marayey qodobka toddobiyo tobnaad wuxuu tilmaamayaa sixiroolayaasha qaarkood inay isticmaalaan xeelad ama dariiqo la yidhaahdo dariiqatu qiyaasi alahar dariiqatu qiyaasi alahar ayay adeegsadaan macnaheeduna uu yahay ruuxa saaxirka abaa shakhsi u tegaya waxaanu ka dalbanayaa uu leeyahay ma il bay ahayse ma sixir bay ahay iyo miyaan ka caafimaad qabaa saaxirkaasi xeeladda uu adeegsado waxay tahay qofkan uu dabiibayo ama uu tilmaamayo ma sixir buu qabaa ma il buu qabaa miyuu ka bed qabaa wuxuu ka odhanayaa maradaada keen ama mare isaga uu sii diyaarsaday oo u taalla saaxirka adu mare uunbaa la soo qaadayaa marada marka la soo qaado waa la dhudhuminaya macnaha waa la qiyaasayaa marada waa si calaa bayina kii saaxirka ah iyo kii eh, maxaanku idhaha loo eegayey labaduba way arkayaan maradan oo kalea lasoo qaadayaa intay tahay baa la qiyaasayaa intaasay ahayd labadii qofba way ku wada qanceen qiyaastii sax marka isagoo maqlaya buu odhanayaa axadkan inoo yimi ruuxan inoo yimi hadduu sixran yahay marada siyaado ku dara hadday cayni ku jirtana marada gaabiya haddii aanu midnaba qabinna marada sideeda u daaya marka haddii maradii dheeraato wuxuu ku odhanayaa sixir baa ku haya hadday maradu qiyaastii ka yaraatana wuxuu ku odhanayaa ilbaa ku haysa haddii maradu sideedii ahaatana wuxuu ku leeyahy oradoo dhakhtar aad ilna kuma hayso sixirna kuma hayo saaxirkan jinka la shaqaysanaya wuxuu isticmaalayaa sixirkii sawaaxirtii faraacinada yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa sixirkii ay kula dhaqmeen sixiroolayaashu nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam sixra takhyiil baa laydhaa marka saaxirkan lagu guurayo jinka la shaqaysanayabaa wuxuu cilmi u leeyahay sixra takhyiil sixriga qofka indhasarcaadka loo dhigo qofkii marka wuxuu arkayaa maradii oo dheeraato xaqiiqo uu moodayo ama maradii oo gaabatay mana ahee markii hawshaasi ay fusho maradu sideedii bay kusoo noqonaysaa maradu sideedii bay soo noqonaysaa mitirkeedii caadigee bay yeelan doontaa marka haada saaxir wuxuu adeegsanayaa uun maradaa marna la kala jiidayo marna la isku soo jiidayo intaasuu adduunyo kaga cunayaa markaasaa ruuxu markuu maradaa arko wuu ku qancaya waana nooc iska khayaaliyahoo dadka lagaga furto adduunkooda oo la leeyahy ninkaasi cilmi casriya ah buu hayaa haddaad haddaad sixran tahayna si yaroo sahlan buu kuugu sheegayaa hadday ili kugu jirtana si yaroo howlyaraanuu kuugu sheegayaa waxba kugu aqri maayo waxba kugu tufi maayo waxba kuu sheegi maayo maradaasunbuu haddii alla ka dhigo uu leeyahay maradaasi marna dheereeya marna gaabiya haadaa xaqiiqatan waa sixra takhyiil kan adeegsanayaana waa mid lagu guurayo oo saaxir ah culimmada qaarkaad baan arkayay markaan kutubta aan daalcanayay nin sheekhoo caalima ayaa wuxuu yidhi nin caynkan oo kale abaan ah u tegey markaasaan ku yidhi bal hadda oo maradii way dheeraatay maradii way gaabatay markaasaan ku yidhi buu yidhi waxbaad aqriday markaasu waxba maan aqriin jin muslimaan la shaqaystaayo jinkaa muslimka ah ayuunbaan ku idhaahdaa noo hawl yareeyo qofku hadduu sixir qabiya haddii kale wadaadkaasu isagu wuu fatwoodayo wuxuu yidhi dhib ma leh haddii aad jin muslim la shaqaysanayso dhib ma lehe iskala shaqayso waxaa ugu wacnaa baan isleeyahay baxsigan iyo cilmiganaan aqoon badan aanu u lahayn ninkan uu leeyahay waa muslim ama jinkan uu leeyahay muslim baan la shaqaysanayaa sidee buu ku caddayn karaa inuu muslim yahay ileen ma arkayo ma qofka waxaa mararka qaarkood dee muuqaalkiisaa laga aqriyaa haddaanad wixii arkahaynba hadduu munaafiqii u weynaa iyo shaydaankii u weynaa uu meesha ka adeegayo oo uu isticmaalkii ibliiska weyn uu isticmaalayo hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin hadduu yahay shaydaanku ambinaya adigana been kuugu dhaaranaya maxaad ka garanaysaa ma garanaysid waa habaabin sideeda ah marka culimada islaamku raxmatullaahi calayhim khabarka marka la qaadanayo khabar haddii iyo war markaad qaadanayso waa inaad ka qaadataa ruux lagu kalsoon yahay ruux lagu kalsoon yahayna maxaad ku garan kartaa waa inaad la mucaamalootaa waa inaad aragtaa waa inaad cibaadadiisii arkaysaa waa inaad taqwadiisii dareemi kartaa laakiin makhluuq aanad arkaynba inaan taskiyo siiyo oo aan iqadaydi kalsoonidaydii oo dhan aan u dhiibto oo wuxuu ii sheegaba aan rumaysto waa yani sakhaafad iyo maangaabnimo sideeda ah aslanna haddii aad aragto jin bini-aadmi ku soo xidhma jin bini-aadmi ku soo xidhmaoo la shaqaysta haddaad aragto waa faasiq ama waa kaafir waa faasiq ama waa kaafir xuduuddooda ma soo tallaabaan shayaadiinta mu'miniinta ahi xuduuddooda kama soo gudbaan muslimka saxdaa ahina lama shaqaysto shayaadiinta muslimka saxdiina lama shaqaysta shayaadiinta ilaa iyo rasuulkeennii ilaa iyo saxaabadii ilaa dadkii saalixiinta ahaa ee aynu diinta kaga dayanaynay hal ruux oo jin adeegsaday lama sheegin walaa sayid cali walaa sayid cumar walaa cuhmaan walaa rasuul lah sal alla aleh wasalam hal ruuxoo jin adeegsaday lama sheegin ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu inooga digayoo jinka haddii lalaba shaqaysto sideedaba jinku kibir buu ka qaadaa wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni haadihi alaaya yay idin hoos marin ilaahay wuxuu tilmaamay in dadka qaarkood ay la shaqaysanayeen jimayaalka aayadduna inooma kala sheegin jinka ay la shaqaysanayeen masaalix buu ahaa mise taalix wa annaa minna saalixuuna wa minaa duuna dalika kunnaa taraa'iqa qidadan isla suuraddaasaa ah ilaahay ku tilmaamay soo arki mayse haddaba jinkan lala shaqaysanayay ee kibirka ka qaaday kii uu ahaa masaalix buu ahaa mataalix buu ahaa laynooma kala sheegin mar haddaan shareecadeennu inoo sheegin oo laakiin ay inoo sheegtay jinka lala shaqaystaa inuu kibir ka qaado waxaa laga yaabaa inaynu muslimkii mu'minka ahaa aynu lugoyno aynu ka saaro mowradiisii ka soo saaro dabadeedna oo isna sidaa munaafiq iyo faasiqba ku noqdo marka masalada la shaqaysiga jinka lala shaqaystaa aakhirka towbaxumay kugu dilaysaa si xunna waad u dhimanaysaa marka maradaa la kala jiidjiidayo sir kaloo weyni kuma jirto ee waxa weeyaanuun saaxir jin ah oo cilmigii sixirkii macaanku idhaahda faraacinada yaqaana oo cilmigaynu sixirkaynu u bixin doono sixir alkhayaalka yaqaana ayuu ninkanu la saaxiib yahay shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacd haadaa huwa sirta ku jirtaa waa intaasun marka mararka qaarkood dalkeenna way joogayeen kuwa caynkaas oo lagu yaaci jiray haddii aad aragtaanba ninkaa marada kala jiidjiidaya ee weliba la khitaabaya la hadlaya jinka waxaa ogaataan inuu la shaqaysanayo jin saaxir ah sixirka uu isticmaalayaana uu yahay sixr alkhayaal qodob kalea markaa isna jiro kii sideed iyo tobnaada oo aada ku garan kartaa ruuxani ma saaxirbaa mise ma ahan ruuxani ma jin buu ku xidhan yahay mise kuma xidhna qodobkaa sideed tobnaad wuxuu tilmaamayaa muaalabatun shirkiyatu min qibali saxara ruuxan saaxirka ah wuxuu dadka ka dalbanayaa ciddan uu dabiibayo ayaa wuxuu ka dalbanayaa waxyaalo shirki iyo gaalnimo u sababi kara waxyaalo shareecadu reebtay oo ay caddaysay in ku dhacadeeda ay shirki yihiin ayuu mararka qaarkood saaxirku ka dalbanayaa ruuxan u yimid ee raba inuu dabiibo maxay ka mid ah waxaa ka mida dabxu nawcin min alxayawaani wuxuu ka dalbanayaa inuu soo qaado nooc ka mid a xayawaanka noocu doona ha ahaado ama bisad madow ha noqdo ama bakayla ha noqdo ama shimbir ha noqdo ama digaagad ha noqdo ama haddii alla haa waxar ha noqdo xayawaanka mid ka mida buu ka odhanayaa haddii alla ka dhigo cudurkaaga furdaamadiisu waa ceesaan yaroo madax madow ama ceesaan yaroo afarta adin calaamad ku leh ama ceesaan yaroo calaamad caynkaasa ama wan galaalan oo maxaanku dhaa madaxa qayb ka midi ah ay cadd shardi buu kugu xidhayaa neefkaa wuxuu kaa dalbanayaa inaad gowracdo dabadeedna meelaha qubuuraha iyo gudaafadaha iyo meelaha cidlada ah inaad neefka ku tuurto oo aada sidaa haddii alla yidhaahdo yeesho laba shay baa halkaa ku jira baaraka allahu fiikum labada masale meesha ku jirtaa waxaa weeye waa horta mubadirnima way ku jirtaa oo maalkii la intifaacsan lahaa ee lagu soo tabcaday baa meel gudaafadiyo xabaaliyo meelo lagu aasayaa mubadirnimaduna waxay kugu xidhaa shaydaanka mubadirnimadu waxay rafiiq kaala dhigaysaa inaad noqoto qof aan maxaanku idhahda xoolihiisa u miidaandayn waxay taasi kaa dhigaysaa inuu shaydaanku qarin kuu noqdo ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shaydaanu lirabbihi kafuura neefkan aad gowracday ee aada u gowracday maxaanku idhaahdaa mubadirnimadu waxay soo dhaweynaysaa xidhiidhkaaga iyo xidhiidhka jinka mar labaadna waxay ku gelinaysaa addabxu ligayr illaah oo haddii xataa adiga jahli lagugu cudur daaro ay tahay dembi weyn labadaa markaad gasho shaydaanku isagu wuu faa'iiday la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin wuxuu kaa fogeynayaa nicmadii ilaahay ku siiyay inaad ku mahadnaqdo oo nicmadii ilaahay ku siiyey intaad gowracday markaad xabaalaha ku aastay iyo banaanada aad geysay waad ka abaalka dartay nicmadii ilaahay baad tuurtay idan maa shakarta lilaahi tabaaraka wa tacaala umaad mahadnaqin ilaahay bal waad ku caasiday nicmadii ilaahay ku siiyey baad ku caasiday marna shirkiyaad buu ku geliyey mararka qaarkood haddaad aragto inuu kuu diro beed inoo keen buu ku odhanaya xabad beeda laba beeda saddex beeda waxbuu ku odhanaya beedkii markuu aada u keento ayuu wax ku qorqorayaa ama hadduu doono biyo dhex dhigayaa ama hadduu doono wax ku aqriyaya dabadeedna wuxuu ku odhanayaa beedkaa qaado meesha caynkaasoo kale ku jebi meesha caynkaasoo kale ku tuur oo ku jebi maalka yar iyo maalka badan labaduba cind allahi waa xisaab laa yazaalu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbaca qiyaamaha ka dhaqaaqi maysid afar su-aaloodoo lagu weydiiya mooyaane su-aal a iyo b u kala baxdaa maalkuun baa jira min maalihi ayna اktasaba wa ilaa ayna anfaqa marka ilaahay ku weydiiyo xabaddii beedka ahayd xalaasha kugu soo gashay maxaad meesha cidlada ah ugu tuurtay ama ugu jebisay ma adaa abuurtay ma adaa lahaa sow kuguma arsaaqin maxaad arsaaqdaa uga abaalka dartay maxaad kaga jawaabi qiyaamaha waxaa dhici kara masale adiga kula sahlan inay toddobaatan dayrood ay naarta kugu fogayso kelmad adiga kugu fudud inay toddobaatan dayrood toddobaatan gu in loo socdo ay naarta kugu shalwisaa suurtagal ah xabaddaa beedka ah ee aad kibirkiiya aabiga u jebisay ee aad ku adeecday shaydaanka ma lagaaga yaabaa maalinta qiyaamaha waa la miisaamaya acmaashaada faman yacmal midqaala darratin khayran yarah waman yacmal midqaala darratin sharan yarah ma laga yaabaa intay labadaadii miisaan isla ekaadeen sharkaagii iyo khayrkaadii ay is ekaadeen inay xabaddii beedka aad kugu soo baxdo dabadeedna dhinacii sharka laguu saaro xaggaad aaday marka markaad saa u xisaabtantay xabad beeda cadaab kumaad gelin markaad camalkaagii laguu qiyaaso ila ilaahay waa caadil eh ooy labadaadii camal iskoostaan ooy liifadii bartanka istaagto oo la yidhaahdo xabadii beedka ahayd ahayduu gidaarka ku jebiye sixirooluhu jabi yidhi ayadana u qiimeeya u saara midqaala dara baa la miisaamayaa maalinta xabada beedka waa mise garaam shan garam toban garam way ka badan tahay midqaala daraa la miisaamayaa maalintaa oo jannada lagu gelayaa midqaala daraa naar lagu gelayaa marka isagu wuxuu rabaa ibliisku innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir marka biariiqatin ow biukhraa wasiilo kasta oo kuugu heshan kara cadaabka walow xabad beedahood jabisan ha wuu isticmaalayaa wuxuu ku odhanayaa saaxirku beriis cad oo bilaa milix ah kariyo gidaarka ku daadi taasaa kuu sadqa ah in badan ba aragteen beriis cad baa balaayada laga karsadaayo banaanka lagu samayna soo arkayn hada waa min camali shaytaan haa marka inta raashin la kariyo oo maxaanku dhaha suugada laga daayo oo milixda laga ilaaliyo baa banaanka lagu saydhinayaa inta salool la sameeyo baa balaayoy baydh balaayoy baydh la odhanayaa la daadaadinayaa balaayo baydhaysaa ma jirto waa balaayo aad u yeedhanayso waayo waxaad isticmaalaysaa oo aad ku loofaraysaa ilaahay maxaanku dhaha nicmadiisii ayaad ku loofaraysaa markanaad maxaanku idhahdaa ama bunka daadinayso ama aad saloolka qubayso ama aad beedka jebinayso waxyaalahaasoo dhan waa waxyaale ilaahay lagaga fogaado haddaad aragto nin sidaa kugula talinaya ogow cidda uu quudinaya ama uu haddee qurbaanka u samaynaya ama uu raalli gelinayo ee uu casuumayaa inuu yahay cadowgaaga ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa waxaanuu rasuulku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ruuxa gowraca ee ilaahay dartii aan u gowracin waa malcuun xadiid muslim lacana allahu man dabaxa ligayr اllaah lacana allahu man dabaxa ligayr اllaah lacnad ilaahay ha ku dhacdo mar haddaad aragto camal ay lacnadi ka sugnaanaysana waa kabiira wey waa kabaa'irtu ka mid yahay ilaahay ha lacnado ruuxa gowraca ilaahay dartii aanu u gowracine si kale u gowraca walow ha ahaato beed maxaa digaagadna ha noqote xadiid saxiixa oo rasuulkeenna ka sugnaaday ayaa wuxuu yidhi ninbaa wuxuu naarta ku galay duqsiyuu gowracay innaga ummaddeenna ummatu muxamed calayhi salaatu wasalaam waa laga dhaafay mastukriha calayhim wixii lagu kallifee lagu qasbo oo ay meelay ka maraan waayaan iyaga loo qabsan maayo nicmadaana waxaa iska leh ummatu muxamed baa iska leh laakiin ummadihii hore wixii lagu qasbo hadday sameeyaan lagama saamixi jirin laba nin ayaa niman maxaan ku asnaam caabuda ay qabteen labadaasina waa laba mu'miniin ummadihii inaga horreeyey dabadeedna boqorkii jaa'irka ahaa ee soo qabtay ayaa su-aalo badan buu weydiiyey aakhirkii wuxuu u soo joogsaday sanamkaygan u gowraca duqsigan mid wuxuu yidhi anigu u gowraci maayo duqsi kii kalena duqsibiguu u gowracay kii buu naar ku galay ummadda ummatu muxamed iyada istikraaha waa laga saamaxay e, haddii laakiin adigu khiyaarkaaga aada ku gowracdo oo aada shayddaan ku casuumto waxa weeyaan dembi weyn baad ku dhacday markaasaa wuxuu sixirooluhu ku odhanayaa bisinka u qaba ama allahu akbar dheh waxa loo dig leeyahayna waxa weeye in jinka la casuumo maqsadka ugu dambeeya waa kaas markaa bisinka aad ku gowracday iyo allaahu akbarta aad tidhi maqsadkii kama leexinayso inama alacmaalu biاnniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa haddaad halkan khamri soo qaadatood bismi illaahi oo aad khamri soo qaadatood allahu akbar tidhaahdo miyay ku xalaaloobaysaa bismi kuma xalaaloobaysa kuma xalaaloobaysa bismi way fahamteen soo marka yaan la idiin wasaasinin shirkiga oon laydin maxaanku dhaha la idiin dhuubin waayo aakhir zamanka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shirkigu wuxuu kuu soo saloolan karaa habeen madow oo mugdi ah maxaanku idhaahdaa quraanjo meel maraysa sidaan sanqadheeda loo maqlayn oo kale marka waxyaalahan aan ka digayno oo dhani waa waxyaala diinteena dhaawac ku ah qodobka sagaal iyo tobnaad wuxuu samayn karaa saaxiradu ay sameeyaan mararka qaarkood asaaxiru yasxaru almar'ata xataa tadhaba ilayhi wa tuslima nafsaha lahu sixiroolayaasha qaar baa waxay sameeyaan inay haweenka ku baleeyaan ama ay ku fasahaadiyaan inay sixir u samaystaan dabadeedna sixirkaasi uu u soo jillaabo oo ay ugu yimaadaan gurigiisa dabadeedna wixii uu rababa uu ka yeelo waxaanu ku soo afduubtay waa sixir weeye qodobka labaatanaad saaxiroolayaasha qaarkood baa dadka waxay ku khayaameeyaan awliyaan ha waan duula qaarkoodna yamshuuna cala almaa biyahay dul lugeeyaan way dhici kartaa inay karaamo tahay waanay dhici kartaa inay istidraaj tahay oo saaxirkan loo seeta dheeraynayo ruuxa sidana ay ka suurtowday dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo waxaad eegtaa waxyaaluhu samaynayo haddii uu caabid yahay ilaahay uu yacni u go-ay oo maxaanku idhaha khashyatallaahi ay ka muuqanayso oo inkasta oo uu ilbaxay hadda inkasta oo ay ilbaxeen oo saaxirkii weynaa eed garanaysay uu safka hore kugula tukanayo isagoo saaxir ah oo sixirkii ku dhaqmaya oo aad garanayso shamsulmacaarif alkubraa buu haystaa dayrabigii buu haystaa macshar alfalik kutubtiisii buu haystaa soo arki maysid haddana safka horuu kugu cidhiidhayaa iyadoo maanta adag tahay inaad go-aan ka qaadan karto laakiin niyadda saadiq umadaad kula dhaqmaysaa qodobka aad in badan aan idinka soo warramay ee kow iyo labaatanaad ee saaxirka aad ku garanayso wuxuu aad u isticmaalaa yastacmilu alxuruuf alhijaa'iya alifba'da ayuu aad u isticmaalaa xuruufkoo go-an ayuu had iyo jeer qardhaasaha ka qoraa ama ha ku dhex qoro awfaaqdii ama si talaasimahoo caadi oo furan ha u qoro haddii aad aragto qardhaas xarfo googo-ani ay ku qoran yihiin waxay deliil u tahay inay koodh iyo dalab shaytaan uu yahay waataan idinka warramay xarfaha maanta aynu isticmaalno imise xarafoo la soo gaagaabiyey baa maanta adduunka la isticmaalaa oo xarafulbaabi macna ka taagan yahay w h o maxay ka taagan tahay u n h c r xarfay ka kooban tahay sidaasoo kale ayaa jinka lagula xidhiidhaa xarfo googo-an xarfahaasoo mid waliba ay ujeeddo ay ku taagan tahay qodobka labiyo labaatanaad saaxirku wuxuu inta mararka qaarkood isticmaalaa masaladii aan idinka soo warramayay ee la odhan jiray mandalka cilmulmandal haddaad aragto ruux isticmaalaya ogow wuxuu istikhdaamayaa uu adeegsanaya waa jin wey mandalkana waa innagii casharadii hore kaga soo warranay waxaa jira sixiroolayaal dayday ah reerbay u imanayaan markaasu wuxuu ku leeyahay gurigiinna jin baa ka buuxa ama gurigiinna masas baa ka buuxa waxaan leeyahay way ka buuxana waa kuwo uu isagu soo diray kuwo uu isagu soo adeegsaday ayaa gurigii ku jira markaasaa gurigii laga sanqarhaya oo meel walba mas iyo abeeso wareegaysuu noqonaysa markaasaa caruurtii iyo ubadkii iyo dumarkii laga sasinaya ari nooga yeedha wadaadkii baa la odhanayaa warbalkaale naga furdaami waxa kan markaasuu u shardiyayaa adduun intaa leeg inay bixiyaan dee waxaan waxay u baahan tahay in maxaanku dhahdaa hawl la qabtoe eh. wixiisii unbuu deedna ka kaxaynaya ule war iskaga taga haddaba waan ka ka shaqaysanaye waa nooc wada shaqaysiya waa beri waan ka tusbax beenaalayaasha kuwa la yidhaahdo miyaa taqaaniin tusbax beenaalayaal beri baa waxaan sameeyey carruurtan gidaarka fadhfadhida koo iyo sagaashankii mise laba iyo sagaashankii ayaan ururiyey markaasaan waxaan geeyey meeshan la yidhaahdo eh, cadaadle nimankaasi cilmiga iiga sheekeeyeenay dadka ilaah yaabbuu ii keenay waxaa jira bay yidhaahdeen tuugtu waa dhowr nooc bay yidhaahdeen waxaa jira qaar la yidhaha tusbax beenaalayaal kuwaa tusbax beenaalayaasha la yidhaahdo afar iyo shan bay isku soo raacaya intay qamiisya soo qaataan markaasay meel ku yarbay diranayaan oo dhiidh ah waxay odhanayan bal meel meel yaro degan orada soo eeg meeshiibu soo sahaminayaa deedna halkiibay u tegayaan asalaamu calaykum alay sl masaajidkan ka soo booqana cankan iyo cankan deedna mid isna maxaanku eh, idhahdaa isla ogaayeenoo laakiin dee dhar iska liita xidhan baa qoladii qayilaysa soo dhinac fadhiisanaya deedna alaabtii ayuu taabanaya markuu haleelo ayuu wadaadadii caaya waar nagala baxa ordo masaajidada wixiina kula noqda oo way wada shaqaynayaan dabadeedna ninkii bay ku odhanaya waarya waar noo daa culimadu ha nawacday odor naga tag deedna uu iska kacaya isagoo dee alaabtiiba taabtay uu <laughs> iska baxaya waa wax isku wada xidhan mid baa jira sahanka tegaya midi meeshiibuu soo yani marka wacdigii ay bilaabaan buu iska dhigaya sidii nin wacdiga dhegaysanaya markuu alaabtii helowba iyagii caayaya dabadeedna si nabadgelya abaa ah loo war naga tag adeero annaga ha nawacdayaane maxaa naga kaa galay waa noocaas kaleoo inta waa la wada shaqaysanayaa dibnihiina uun baan galoway dudubisan soo maqli jirin waa noocaas kale uun marka reerkii waxaa wax lagaga cunayaa iyagu jiman ay soo direen iyo masas ay soo direen oo jimanyaal ah oo soo tashakulay dabadeedna markaasay adduunkaga ka qaadanayaan qodobka afar iyo labaatanaad waa qodob aad aad u maqasheenoo waa qodobkan ay yidhaahdaan saarka saaro awowo soo deg timashaashlihiioo soo deg ay yidhaahdaan marka waad fahmaysaa saarka in la dalbanayo wax dee shaash soo degaya taasi waa masaloo dejin baa la dalbanayaa cidda saarka tumi kartaana waa ciddii calaqad gaadho wey calaqad ma taqaanin <laughs> qofka dumarkaa ah marka afar jeer saarka laga tumo ee marka ugu dambaysa dibi weyn la saaro ee lagu wareejiyo suuqa ayaa calaqad noqotaa markaasay iyaduna saarka tuntaa waa afar jeer markay iyadu saar laga tumo ayuunbay qaadanaysaa darajada maxaanku dha b h d-ga wax kama dabiibi karta haddii kale waa in se afar jeer horta adduun badan laga qaadaa marka loogu yaryahay marka saarka laga tumayo kuwan saarka tumaya qofka loo keenay bay isha gelinayaan ma ruux ladan oo xoogaa yara e, e, e, maxaanku idhaahdaa cid ucdoonba ma ruux iska itaal daranba marka hadday arkaan dee inta badanna saarka dadka ladan baa isku rida dadka ladan oo weliba berigii hore berigii hore ean dadku diinta aada u aqoonin islaamaha doonaya odaygu inaanu la guursanin dhaqaale burburin ay u sameeyaan bay saarka isku ridi jireen masale labaadna saarku dumarka uu ugu iman jirayoo dumarkan la casuumayo ee meesha ka soo qaybgelaya marka loo yeedho shayaadiinta iyo saarka ayuu iyaga laftooda gelayaa iyaga markuu galo ay sanad ka soo wareegto ayay soo ridayaan markaasay leeyihiin waxaanu nahay dee xertii baanu nahay waxaanu nahay quruumihii baanu nahay waxaanu saarkii baanu waxaanu nahay fuquburaalayaashii baanu nahay waxaan rabnaa dee in eh, nalaga nalaga tumo oo yaan idiin geyna xaajiyo heblaa naga tumi taqaanay noo geeya tii dee markii hore kusoo dejisay jinni ninkii keenaa bixiyay leena islaantii baa loo geynayaa waxay leedahay shan kun oo dollar laba kun oo dollar adba dee ishay ka aragto ayay kaga tumaysaa soo arki maysid marka waa nooc dadka lagu tallaalayo jinka iyo shaydaanka way yar tahay oy yar tahay ruux dumar ah oo saarkaa tagta oo aan lagu soo tallaalin jin qallama haddii caruurta yaryar la geeyana way ku soo darmaan masale kalena way jirtaayo maal aada u badan aada u badan baa meesha lagu burburiyaa waxaan arkay jarikaano dhan oo subaga bayaa ayaa dumarka meesha jooga oo dhan madaxa lagaga shushubayaa inta la yaro diiriyo baa madaxa looga shubayaa iyagoo subag da-aya ayay deenna soo baxayaan lsaarkuwaabahalajaaibqolbasi markaa saarka dhaqaalo burburinina way ku jirtaa macmiil la samaysanayaana way ku jirtaa shayddaan la casuumayaana wuu ku jiraa marka haddii lagu idhaahdo saar baa la tumayaa ogow oo waxa loo yeedhanayaa waa timoshaashlihii bahalgaamuray oo gaboobay markaasaa ay daadanayaan ma ogtihiin maalintaata laga tumayo magaceed maxaa la yidhaahdaa caruusad baa laydhaha ta laga tumayo saarku waa caruusad yay caruus u tahay timashaashlahay caruus u tahay waxaa laga yaabaa intaan arkay dumarka saarka laga tumo marka dambe umaba hawoodaan raggooda maba dareemaan dareenkii dumarnimoba waa laga kaxeeya xagga raggooda markay noqoto ilaan timashaash timashaashlaa guursaday oo tan lagu maxlalay soo arki maysid marka masaa'ibo badan buu saarkani dabada ku wataa jin loo guurinayaa dumarkii la qabay iyo hablihii shabadaha ahaa ama hablihii markaasaa laga laga ballaminaya waxaa la leeyahay inanta iska daaya markay calafkeeda hesho ayaa laydiin qaban doonaa wixiine intaa ka horeysa faraha ka qaada markaasina waa yahay maalintaa la guursado waana kan waa reerkii la ballimiyaanay waxaanu nahay fuqabaraalayaashii baa nahay bay ku odhanayaan markaa saarku waa masaa'ib la dalbanayo oo loo yeedhanayo oo shayaadiin ah oo afaad badan iyo masaa'ibo badan iyo xoolo ilaahay khayrkii loo gawricaya leh iyo raashin badanoo la daadinaya leh oo aynaan dee ka ka warrami karayn sida markaa haddii alla ka dhigo ay soo dejinayaan jimanka sida meesha loo qurxinayo ee loo maxaanku dhaa foox iyo wajaawi iyo uunsi iyo lagu shidayo oo furcadaha laka soo qaadayo ee la isku daadinayo cadarro gaara bay leeyihiin oo iyaga u khaasa oo mararka qaarkood ay odhanayaan cadarka noocaasa shandada noogu hay maryaha noocaasi midabkaale shandada noo geli annaga iskale ma xidhan kartid halkaasu baad ka eeganaysaa maradii aad u baahantahay ma xidhan kartid markaa saarku sidiisaba waa nooc la shaqaysi jinkaa wey jinkaa lala shaqaysanaya ixdaruu waxay idininaga fasahaadinayaan akhlaaqda way fasahaadiyaan aakhirana way kaa fasahaadinayaan adduunkaagana way kaa fasahaadinayaan inta diin islaamku u timi ee daruuriyaat alkhamsa la yidhaahdo midna kuu reebi maayaan saarku waa mufsid markaan saarkan taariikhdiisa dib u raacay de ummaddii ugu horreysay ee saarkaa tunta xabashiday ahayd marka taariikhda saarka isirkiisa halkuu ka yimi soomaaliduna waxay tidhaahdaa saar xabashi saarka ugu sita saararku waa saar xabashi dad gaara unbaa yaqaanoo saarka ka soo rida oo ka dejiya saar xabashigaasunbaa si fiican hawsha u qabta bay yidhaahdaan markaa saarku waa nooc min istikhdaami aljin waxaa la adeegsanayaa jin iyo shaydaan baa la adeegsanaya qodobka shan iyo labaatanaad ee saaxirka aad ku garanayso intuu indhaha kor u qaadqaado oo u daacdaaco ayuu wuxuu ku odhanayaa ismul acdamkaan aqaanaa ismul acdamka haddaad taqaano oo ilaahay ku baray oo awliye ilaahay tahay qofka marka ilaahay hibo siiyo waabu qarsadaaye waxaanaad dariiqyada la taagan tahay maxay tahay hadhow markaad tidhaa ismul acdamka iyo aqrina barhatiyadii aan kuu soo dhigay iyo jaljaluutiyadii aan kusoo baray iyo eh, maxaanku rashiidiyadii iyo wixiibuu kugu aqriyayaa ee asmaadii shayaadiinta ayuu kuu dareerinayaa uu ku leeyay waa asmaa ullahi alxusna waa ismu ullahi alacdam qodobka lix iyo labaatanaad ee sawaaxirtu ay isticmaalaan waxaa ka mid ah kitaabatu alaayaati alqur'aaniyati cagsan aayadaha qur-aanka ah ayaa waladaaliin oo kale ayaa gadaal gadaal loo qorayaa nuunkii baa loogu horraysiinayaa ya-dii baa lagu xigsiinayaa saasaa loo wadayaa maxaa ka soo baxaya markaa dee naxsi baa ka soo baxaya markaad aayadihii qur-aanka dibdib u qorto macno kalaa ka soo baxaya haddaad aragto markaa aayadihii qur-aankoo la qalibay oo dibdib loo qoray waa ihaana bikitaabi illaahi tabaaraka wa tacaala waa istihzaa bikitaab illaahi tabaaraka wa tacaala mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa aayadihii qur-aanka oo xaraf xaraf loo kala gooyay oo in la isu jirjirsiiyey in la isu jirjirsiiyo oo ina isu jira dabadeedna dhexdooda lagu qorqoray talaasim kale oo la ysku qasay xuruuftii aayadda iyo talaasim iyo xarfo aynaan garanayn la ysku qasay haddaad taasoo kala aragtana faclam anna haada inuu saaxir yahay qodobka siddeed iyo labaatanaad waxaa ka mid a saaxiriinta qaar indhasarcaad dadka u dhigo oo dabkaan dhex maraynaa idhaah dhib ololayuu dhex maraya dhimbiilo aada arkaysa buu cunayaa waxba kuma noqonaya waa takhyiil baa la ydhaha kaa indhasarcaad buu kuu dhigay shaydaan baa isku labahay isagii isooga kaa dhigay dabadeedna waxaan inuu isagu samaynayo mararka kalena waxay samayn jireen inay ismariyaan saliido fayar ah oo aanu dabku karaynin dabadeedna intuu oog shido iyo dab ayuu dadka isugu yeedhayaa dabkiibuu dhex maraya sidaan idinka warramay maalmo halman ka mid ah ayaa ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu yimi nin saaxiroo dadka xidhxidhay oo marba dabkii dhex gelaya ololayay marna ka soo baxaya markaasuu yeedhi kaale khal buu soo qaaday sheekhu markaasuu yihi khalkan ku maydho dabadeedna dabka gal halkan wuxuu burinayaa awooddii saliiddani lahayd wuu ku dhici waaye saliid baa u marsan fire proof ah waa nooc takhyiila ah ama khiyaamayn dadka la caadinayo qodobka sagaal iyo tobnaad laba sagaal iyo labaatanaad waxaa ka mid ah haddii uu aada aragto qiraa'at alkaf aad baa iminka internetka ugu xidhantiinoo maxaanku idhaahdaa u daalacataan waa cilmi iminka aada iyo aada loo buunbuuniyo in gacantaada la akhriyo oo mustaqbalka noloshaada oo dhan cumrigaagu intuu noqonayo inta carruuree kuu dhalanaysa inta dumareed guursanayso xaaladaha noloshaada ee mustaqbaliga ah oo dhan buu halkan ka akhriyaya waana been taasaa lacag lagaaga qaadanaya waana cilmi ku salla hindida waxaana la yidhaha qiraa'at lkaf baa la ydhaha waa qiraa'o laga foolinaya mustaqbalka oo nooc kaahinnimada ah ka mid ah oo nebigu inooga digay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man ataa kaahinan aw caraafan ninka kaahin u tagaa maa caraaf afartan maalmood salaad laga aqbali maayo hadduu rumaystana faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed marka ariiqatu qiraa'at alkaf waa nooc ka mid ah kaahinnimada waana baabka sixirka ayay soo gashaa wax allaaliya wax ka jiroo runihina ma jiraan aslan qodobka ugu dambeeya ee aan ku soo gebagabaynayo wuxuu yahay way badan yihiin calaamaduhu laakiin qodobkan ugu dambeeya waxaa ka mid ah saaxirku hadduu ku idhaa markaad u tagto indhaha isku qabo danaad indhaha isku qabato wax aqriyo oo ku yidhahdo waxay ad aragtay ii sheeg iyo waxay ad dareentay ii sheeg ogow wuxuu isticmaalayaa waa sixir weeye jin buu adeegsanayaa iqmad caynayka buu ku odhanaya akhbirnii maada tara indhaha intaad isku qabato bal iiga waran dabadeedna wixii aad aragtay buu ku odhanayaa waa kon waxaan kuu soo aqriyey soddon masalo oo aad ku fahmayso cadowga diintaada oo aad ku fahmayso xeeladda iyo farsamooyinka baatilka ah ee xoolaha muslimiinta lagu cunayo ee way ila fogaatay baxigiina marba meel buu dee iisii dirayaa far dheeraaday marba oo laba cashar ka horba waxaan idinku yidhi waxaan gelayaa calaamadihii lagu garanayay qofku inuu sixran yahay iyo in kale wali fari kama qodna qodnafaanoole haddii alla yidhaahdo waa inoo jimcaha dambe haddii ilaaha yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان